bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllهma وslm وbaarak عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وصaxbih أجmaعin ama bacd waxaan ku soo dhex jirnay kitaabkii الradd عlى الjahmiya والزanadiqة liimaami ahli الsunة أxmed ibn xambal caleyh raxmat ullah waxaan soo gaadhnay abwaabtii uu kaga hadlayo ama abwaabta uu kaga hadlayo ilaahay tabaaraka wa tacaala sarrayntiisa uu ka sarreeyo carshig uu ka sarreeyo carshigiisa addoommadiisana uu ka baxsan yahay mabda'aas oo ka mida mabaadi'da muhimka ah ee qur-aanku sheegay sunnadu sheegtay jahmiyada iyo muctasilada iyo wixii ku ta'aurayna ay inkiraan oo diideen wuxuu imaamku yidhi markaa bayaan ma ankarat اljahmiyatu an yakuna allahu cala alcarsh uu caddayn u yahay maa ankarat اljahmiyatu jahmiyo wixii ay inkirtay ama inkiraadda jahmiyo ay inkirtay an yakuna inuu ahaado allaahu alle inuu ahaaday cala alcarshi carshiga korkiisa carshiga inuu ilaahay ka sarreeyo carshigu waa saanqaafka makhluuqaadka waay carshigaa sare inuu ilaahay ka sii sarreeyo oo korkiisa jiro arrinkaas inkiraadda ay jahmiyadu inkirtay caddaynteeda way in la caddeeyo wuxuu imaamku yidhi faqulnaa waxaannu nidhi lima maxay baad ankartum u inkirteen an yakuuna inuu ahaado allaahu alle inuu ahaaday cala alcarshi carshiga korkiisa inuu ilaahay carshigiisa ka sarreeyo maxaad u inkirteen maxaad ku diideen maxaad u diideen waqad qaala isagoo uu yidhi walxaal qad qaala alle uu yidhi tacaala korahay alraxmaanu cala alcarshi istawaa oo waqaala uu yidhi khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin uma istawaa cala alcarsh isagoo aayadahaas cadcad alla yidhi maxaad u inkirteen way caqiidadaas qur-aanku sheegay waqad qaala isagoo alle tabaaraka watacaala tacaala korhaya uu yidhi alraxmaanu allaha naxariista badani ama naxariista ku sifaysani cala alcarshi carshiga korkiisuu istawaa ka sara maray wa qaala alla wuxuu yidhi khalaqa wuu abuuray alle alsamaawaati samooyinka iyo waalarda iyo dhulalka fii sittati ayaamin lix beri gudahood buu ku abuuray umma markaa kadib markuu abuuray kadibna istawaa wuu saramaray cala alcarshi carshi wuu ka saramaray aayadaha cadcad iyadoo alle sidaa u sheegay maxaad u inkirteen way arrintaa iyada istawaa cala alcarshi qur-aanka waxay ku timid toddoba meelood toddoba meelood oo qur-aanka ka mid ah ayay sidaa ku timid istawaa cala alcarsh istawahana waxay ku fasireen a'immadii salafku ridwaanullaahi calayhim alculuwu walirtifaac bay ku fasireen marba haddii istawa laga dambaysiiyo calaa markaa waxay noqotaa alculuw walirtifaac waa sarrayn iyo kasaramarid waay macnahaasay ku fasireen ka sarraynta alla tabaaraka wa tacaala uu carshigiisa ka sarreeyo waa sifo u qalanta alla jalaaladiisa iyo cadamadiisa u qalanto in la diido ayna ahayn kayfiyada iyo qaabkay u taalla in la galo ma aha in istiwihiisa iyo sifadiisa ta khalqiga loo ekaysiiyo lagala mid dhigo ma aha in la taxriifiyo oo istawaa bimacnaa istawlaa lagu fasiro waa taxriif qur-aankii alla tabaaraka wa tacaala la leexiyey wey waana jahmiyada iyo zanaadiqada iyo muctasilada iyo firaqda ku ta'aurtay sida turidiyada iyo ashaacirada iyo ayaa istawa waxay ku taxriifiyaan istawlaa istawlaana waxaa la yidhahdaa wuu qabsaday alistiilaa wax weeyaan shayga markaad horay aadan u hananin oodan horay u haysanin oo dib ka qabsata la yidhahda sida beydka ay u soo deliishadaan oo kale istawlaa bishrun cala alciraaqi ciraaq buu qabsaday marka macno faasida weeyo waxay noqonaysaa oo ka dhalanaysa ilaahay carshiga horay uma haysanin gadaal danbuu qabsado oo yuu ka qabsaday ilan istawla waxaa la yidhaahdaa inaad gadaal ka qabsatood la wareegtaa la marka macno faasida weeye istawa istawaa in istawlaa lagu fasiraaye waa madhabka jahmi jacd ibnu dirham buu ka keenay isagana muctasiladaa ka qaadatay iyagana firaqdaa ku ta'aurtay baa ka qaadatay ayib marka alistiwaa alculuw walirtifaac w sidaasay aimmadii salafku fasireen waa kii la weydiiyey alimaamu maalik caleyh raxmatullah uu ninkuu ku yidhi kayfa alistiwa istiwuhu waa qaabkee kadibna intuu dhididay alimaamu maalik caley raxmat ullah oo su-aasha aad uga xumaaday waa kii dhihi jiray alistiwaau macluum istiwaha waa la yaqaanaa bimacnaa waa sarrayn ka saromaridu ahay saasuu ka wada macnaha waalkayfu hayru macluum ilaahay sarrayntiisa carshiga uu sarree ka sarreeyo qaabkay u taallana lama yaqaan yacni laysuma sheegin waliimaanu bihi waajib ilaahay inuu carshigiisa ka sara maray in la rumeeyana waa waajib wuxuu intaa ku daray waasu'aalu canhu bidca in ilaahay sifadiisa kayf la yidhaahdana oo su'aal laga keeno sifadu qaabkay u taallana waa bidco waxaan soo gaadhnay ma aha wey saas wey macnaha iyo saxaabadii iyo wax la soo gaadhay maahe waa laga gaabsan jiray waay ayb su marka uu u wajahay imaamku oo nimankii jahmiye wuxuu ku yidhi war ilaahay qur-aankiisuu ku sheegtay inuu carshigiisa ka sarreeyo isagaana iska kiin yaqaana maxaad ku inkirteen su taagan maxay ku jawaabeen fa qaaluu waxay huwa alle taxta alardi dhulka hoostiisuu ahaaday ardadii alsaabicati ee toddobaad todobada dhul ee kala hooseeya midda ugu hoosaysuu kasii hooseeyaabay dheh kamaa sida huwa isaguba cala alcarshi carshigana uu uga sarreeyo carshiga korkiisana waa jira toddobada samo hoostooda toddobada dhul hoostoodana waa jira fa huwa isagubay dheheen alle cala alcarshi carshiga korkiisu ahaaday wa fi samaawaati samooyinkana waa ku dhex jira wa fil ardi dhulkana waa ku dhex jira wa fii kulli makaanin meel walbana waa ku dhex jira walaa yakluu kama madhna minhu alle xaggiisa makaanun meeli kama madhna meel ilaahay ka madhan ma jirtee meel walba ilaahay waa ku jira walaa yakuunu mana ahaaday dheheen fii makaanin meel ma ahaado duuna makaanin meel kale aan ahayn yani meel intuu ka madhnaado meel khaas kuma ah waa watalow waxay akhriyeenoo arrintaa u deliishadeen aayatan aayad oo min alqur'aani qur ka mid a ah. maxay tahay wahuwa allaahu fi alsamaawaati wa fi lardi bay deliishadeen wahuwa alle allah alle say u wataan wahuwa alle allaahu alle fi samaawaati samooyinkuu ku dhex jira wa fil ardi dhulalkana waa ku dhex jira saasay u deliishanayaan macnaha say u wataan ayb aayaddaasaa kutusaysay dheh aayadda horaan u soo marnay oo aayadihii zanaadiqadu ay iska hor keenaysay kaga soo jawaaba jawaabteeda halkaasaynu ku soo marnay macnaha saxda ay leedahay ayb sida uu tilmaamayo alimaamu shinqiiti caleyh raxmatullah kitaabkiisa adaaulbayaanka a'immada tafsiirkan uu ka soo guurinayo aayaddaasi waxaa lagu fasiraa oo mufasiriintu ku fasiraan saddex macno mid baa la maraya saddexda macnobana aayada qur-aanoo u markhaati kacayaa jira mufasiriinta qaar ka midana way doorteen macnaha koobaadi waxa weeye waa in la yidhaahdo wa huwa allaahu allah bimacnaa macbuud waay waa macnahaan soo marnay soo garan maysaan wa huwa alle allaahu ayilmacbuudu waa midka la caabudo wey fi samaawaati samooyinka dhexdooda lagu caabudo wa fil ardi iyo dhulka dhexdiisa lagu waxay ku tacalluqaysaa allah oo bimacnaa macbuud ah. warku waa iska cadyahay marka koryo hoosba ilaahay isagaa lagu caabudaa ayb jumlada ka dambaysay marka yaclamu sirakum wajahrakum jumla xaaliyay noqon ama istinaafiyay noqon macnaha waxaa u markhaati kacaya aayad qur-aanka oo kale oo alla yidhi tabaaraka wa tacaala wahuwa aladii fi اsamaai ilaahun ah, wa fi اlardi ilaahun ah, alle waa midka samada lagu caabudo dhulkana lagu caabudo aayaddaasa u marhaati kaaysa tafsiirka waxaa doortay alimaam اlqurطubi waana midka uu leeyahay alimaam shinqiiti caleyh raxmat ullah waa adharu اlaqwaal yani tafaasiirta ku jirta aayadda midka ugu daahirsanee ugu muuqda waay saasuu tilmaamaya isaguna kaasuu dooranaya tafsiirka labaadii waxa weeye oo aayadda la mari karo waxa weeyaan fi الsamaawaati wa fi اlardi in lagu tacallujiyo yaclamu sira kumta wa huwa isagu allaahu alla weeye waa gooni markaas sidaa tidhahda kadib waxay noqonaysaa fi samaawaati samooyinka dhexdooda iyo wa fil ardi dhulka dhexdiisa ayuu yaclamu ogyahay yahay sirakum sirtiinna iyo wajahrakum waxaad muujisataan marka fi samaawaati wa fi lardi labaduba waxay ku tacalluqayaan yaclamuda ka dambaysa macnahoodu xagguu soo aadaya wa huwa allaahuna waxay noqonaysaa marka jumlo mubtadiya khabaroo madax bannaan wahuwa alle allaahu alla waay wahuwa isagu allaahu alla waay halkaa ku istaaji kadibna fi samaawaati samooyinka dhexdooda iyo wa fil ardi dhulka dhexdiisa ayuu yaclamu ogyahay sirakum sirtiinna waxaad qarsataan ah wajahrakum iyo wixii aad muujisataan cirka makhluuqaadka ku nool wixii muujistaan iyo waxay qarsadaan iyo waxay muujistaanba wuu ogyahy makhluuqaadka ku noolna sidoo kale waxay muujistaan iyo waxay qarsadaanba waa ogyahy macnahaasina waa macno kaloo isaguna sax ah waxaana u markhaati kacaya aayad qur-aanka oho aayadda alla yidhi tabaaraka wa tacaala qul anzalahu aladii yaclamu sira fi اsamaawaati wاlard ah yaclamu sira fi samaawaati walard qur-aanka waxaa soo dejiyey allaha og sirta samaawaadka dhex taalla iyo sirta dhulka dhex taalla allaha og soo ma jeed marka waxay la macno tahay macnahaasay marka la macno tahay taana waxaa doortay alimaam annaxaas alimaam annaxaas baa wuxuu leeyahay min axsani maa qiila fi laaya aayadda tafaasiirta la maray ta ugu fiican weyaan buu leeyahay ama ta ugu fiican bay ka mid saddexaad ee aayadda lagu fasiri ka waxa weye isaguna saxda ah in la yidhaahdo wa huwa alle allaahu alle fi samaawaati kor buu jiraa wa fil ardi dhulka dhexdiisana yaclamu wuxuu og yahay sirakum waxaad qarsataan buu ogyahay marka fi samaawaati jariya majruurkaasi wuxuu khabar u noqonayaa allaahuda wa huwa alle allah waa mubtada labaad fi samaawaati jaariya majruurkaasi khabar buu u noqonaya khabarka iyo mubtadahaasaa mubtadihii horena khabar u ah jumladaasi khabarka mubtadaha ka kooban wa fil ardina jaariya majruurka waxaa lagu tacalujinayaa yaclamuda dambe waxay noqonaysaa waa fil ardi dhulka dhexdiisana yaclamu wuxuu og yahay sirakum waxaad qarsanaysaan soo ma marka waa la kala goynaya fi samaawaatina xagga hore raacaysa maxay noqoni marka waxay noqonaysaa wahuwa alle wahuwa alle fi samaawaati samaawaadka ayuu ahaaday waxaa laga wadaa bimacnaa samaawaadku ka sarreeya ayb wa fi lardi dhulka dhexdiisana wayaclamu wuxuu og yahay sirakum iyo wajahrakum fi lardi dhulka dhexdiisa dhulka waxaad ku samaynaysaa nawaagi bimacnaa waxa weye sida soo socota cilmigiisa waxba kama qarsoona isaga soo daatadiisu kor buu jiraa waa fi samaawaat waa waxaa iyadana u markhaati kacaysa aayadda qur-aanka fii suurat lmulki ku jirtay alla yidhi tabaaraka watacala labada aayadood kala dambeeya aamintum man fi samaa an yakhsifa bikum اlarda faida hiya tamuur aamintum ma aamin baad ka tihiin man allaha fi samaa'i kor jira ya an yaksifa inuu gooyo bikum idinka alarda dhulka idinla gooyo faidaa hiya tamuur markaa waa yani dhaqdhaqaaqaysa waay am mise amiintuma waxaad aamin ka man allaha fi samaa'i kor jira an yursila inuu diro calaykum korkiinna xaasiban inuu kusoo diro dabayl oo quruurux wadata iyo dhagaxyaal ayib soo ma marka maxaa lagu sheegay fi samaa alla kor buu soo maa fi samaa fiidani bimacnaa waa bimacnaa calaa fii in bimacnaa calaa loo isticmaalana qur-aankaa isticmaalay maxagee lagu isticmaalay walausallibannakum fii juduuci nahli walausallibannakum waan idin daldali fii juduuci nahli geedka timirta muxuu ahaay salkiisa iyo tiirkiisa baan idinku daldali marka fii ma aha intuu kala jeexo inuu dhex gelinaya maaha ee muxuu ka wadaa bimacnaa korkiisaan idinku tiirinayaa waaye oo idinku daldalaya marka fii oo bimacnaa calaa loo isticmaalay qur-aankaa isticmaalay marka waxaa laga wadaa aamintum man fi samaa samadana lagama wado samadan muuqatee kor oo dhan baa loo isticmaala waa luqa carabiya fasiixa waay oo qur-aanka iyo sunnadu isticmaaleen samada marna waxaa loo isticmaalaa samadan jurmiga leh ee inoo muuqata marna luqada carabiga waxaa loo isticmaalaa wax kastoo kaa sarreeya samaa la yidhahda soo hadda masaajid ma dhex fadhino sanqaafkan inaga koreeya sama baa la dhihi karaa ya daruuraha waxaa lagu magacaabay samaa baa lagu magacaabay lanna way inaga koreeya samadan yani muuqatee jirmiga leh samaa baa la yidhahda way inaga korraysa marka wax kastoo kaa koreeya samaa baa loo isticmaala marka aayadaasaa u marhaati kacaysa tafsiirka labaad saddexaad baan dhihi tafsiirka saddexaadna waxaa doortay alimaam ibnu jariir abri caleyh ramatula imaam lmufasiriin ayaa sidaa doortay oo in waqafka lagu istaago wa huwa allaahu fi samaawaat waqaf taam awa wa fi lardi yaclamu sirakum wajahrakumna waa laysku xidhi oo xaggay ku xidhan tafsiirkaana waa tafsiirka ibnu jariir itabari uu doortay wey imaamu lmufasiriin saddexdaas nooc oo aayadda loo fasiraba waa sax waxaa khalada in la yidhaahdo midda ay wato jahmiyadu ay wadato wahuwa alle allaahu alle fi samaawaati samooyinkuu ku dhex jiraa daatadiisa wa fil ardi dhulalkana waa ku dhex jiraa waa macno baadila wa wax qur-aanoo kacayana ma jiro aynu u noqonno marka hadalkii imaamka markuu weydiiyey war maxaad ku inkirteen ilaahay inuu carshigiisa ka sarreeyo qur-aankuba ku sheegaye waxay keeneen meeshay dhaheen waxaasaanu ku inkirnay waxay yidhaahdeen meel walbuu joogaa dhulka dhulalkao dhanna waa ka hooseeya samooyinkana waa ka sarreeya meel walbana waa ku dhex jiraa meel uu ka maqan yahayna ma jiro aayaddaasay deliishadeen marka ayaddana tafsiirkaay saareen iyo qaabkay u leexiyeen ma aha qaabka aanu sheegnay ayb halkaa miyuu idiin qorayaa wahuwa allahu fi اsamaawaati wa fi اlardi marka laga yimaado wasayaأti in sha allah taxqiiq hada اlmacna biiidaaxin fi suurati اlacraaf ma idiin qoraya waa khalad meeshaa inuu galo anigu ii qoraya laakiin hadalkaa waxaa iskale alimaamu shinqiiti baa iskale tafsiirkiisa ayuu ku yaallaa ka mid hadalka kitaabka iyo hadalkiisa ka mid maaha ayb faqulnaa markaasaanu waxaanu nidhi wa markay yidhahdeen ilaahay meel kastuu ku jiraa faqulnaa waxaanu nidhi qad carafa way garteen almuslimiintu almuslimuuna muslimiintu muslimiinta dhammaantood kooda caamada iyo kooda culimmada ah kulligood waxay garteen amaakina meelo kaiiratan oo fara badan amaakintaasoo laysa uusan ahaanin fiiha dhexdeeda min cadamati rabbi weynida alle xaggeeda shayun shay uusan ahaan weynida alle xaaluu ka ahaaday shay-un uusan shay ahaan muslimiintu dhammaantood fitradooda iyo caqligooda waxay ku garteen meelo badan inay jiraan meelahaa faraha badanoo ilaahay cadamadiisa iyo weynidiisa wax ka mida aysan ku sugnayn ah, wax ilaahay cadamadiisa hadalkuu cabira u fiirsa cadamada alle bimacnaa ilaahay tabaaraka wa tacaala daatadiisu waaweynta sharaf iyo karaamayn iyo taqdiir bay mudan tahay soo maha cadama sifaadkiisuna sidoo kale cadamay mudan yihiin oo leeyihiin marka cadamada rabbi iyo weynida uu mudan yahay wax ka mida meelo ayna ka suroobi karin inuu ku jiro ayaa muslimiintu og yihiin wa waxay yidhaahdeen ayu makaanin meeshaasi waa xaggee meesha cadamada rabbi ayna suuroobi karin ee muslimiintu wada og yihiin kee waay faqulnaa waxaanu nidhi waay ajsaamukum jidhadhyaalkiinna jidhkiinna dhexdiisa ilaah maa ku jiri kara ma cadamada rabbi baa jidhkaaga ku dhex jiri karta wa ajwaafukum caloolihiinna dhexdooda jawfku waa saableyda ilaa caloosha bannaan waay macna waajwaafu lkhanaasiiri ya doofaarada calooshooda doofaarka calooshiisa soo meel maha makaan waay mogto waalxushuush iyo musqulaha alxushuushu waa jamcu xushin xushigana waxaa la yidhahdaa alkaniif waa musqusha meelaha lagu saxra guta waa waalaamaakinu iyo meelaha alqadiratu ee qashinka ah meelaha qashinkaee qashinqubkaee uraysa laysa muusan ahaanin fiiha amaakintaa dhexdeeda min cadamati rabbi rabbi weynidiisa xaggeeda xaaluu ka ahaaday shay-un shayna ma ahaanin ilaahay cadamadiisa shay ka mida meelaha oo kale waa ku jiraa in la yidhaahdaayo wax suurtagala maaha waana arrin muslimiintoo dhan ay isla wada garanayaan ayb bimacnaa wax weeyaan muslimka caadiga ah ee iska caamayga ah ee fidradii ilaahay ku abuuray u fayowda ka dhaadhici mayso ilaahay tabaaraka wa tacaala jidhkaaguu ku dhex jiraa lagama dhaadhicin karayo caalim iska badaa diin bartay lagama dhaadhicin karo ilaahay calooshaaduu ku jiraa lagama dhaadhicin karo suurtagalna ma aha in la yidhaahdo ilaahay tabaaraka wa tacaala doofaarada calooshooduu ku jiraa macquul ma soo ma in la yidhaahdo meelaha qashinka iyo musqulaha ilaahay waa ku dhex jira muslim baa waxaa aqbali karaya ma aqbali kara waay muslimiintu waa garteen amaakin fara badanoo cadamada rabbi ayna geli karin inay jirto sidaas way macnaha arrintaa iyadaa wuxuu ka wadaa imaamku caleyh raxmatullah xisiga iyo caqliga iyo fitrada dadka mu'miniinta ah culimiyi caamaba arrintaasi waa arrin aynan aqbali karin bal iskaba dhaafe gaalada ilaahay jiritaankiisa rumaysan gaal isagoo gaal ah yuusan meelaha u ogolayn allihiisa u caabudo gaaladu uma ogola ayib wuxuu marka leeyahay laba arrimood weeyo makhluuqa inuu ilaahay ku dhex jiro meel walbuu joogaa makhluuqiisu ku dhex jiraabaa ka dhalanaysa arrintaana waa arrintii nasaare iyo kirishtan ilaahay tabaaraka wa tacaala ku diiday oo gaalnimo loogu xukumay bal taasaaba dhaantayoo nasaare iyo kirishtan waxay yidhaahdeen ilaahay ciisuu dhex galay soo ma nebi ciise calayhi salaam buu ilaahay dhex galay hal makhluuqa ka miduu dhex galay baa lagu diiday qoladanna waaba ka dareenoo waxay yidhahdeen hal keliya meehe nasaaro iyo kirishtanoo waxbaa idinka khaldane ciise keliya ha ku khaas yeelinee makhluuqoo dhan buu ku dhex jiraa dhah waan soo marnay soo marka kirishtankaa daran mise idinkaa daran waay kirishtan markii loo diiday inay yidhahdeen ciisuu dhex galay idinkuna aad tiraadeen mehe makhluuqoo dhan dhex galay waad ka darteen way macnaa sidaas weeyaan masaladaasi marka waa masalada waxaa la yidhahdaa adilada adilada la deliishado ayaa waxay yidhaahdeen adila naqliya iyo adila caqliya u qaybsantaha adila naqliya waa qur-aanka iyo sunnada iyo aahaartii saxaabada iyo salafka laga soo guuriyey adila caqliyana waxa weeye waa wixii caqliga bini aadamku uu ku tusayo oo musallamaad ah oo laysla ogolyaho badiihiyaadkaa ah waa waxaa dheer aladila alfiriya firada aadamaha ilaahay ku abuuray ee qalbigiisa ku jirta ee uu ku dhasho haddaan la fasaadinin ayadana waa daliil oo makhluuqaasi waxay rumaysan yihiin allaha kownkan abuuray inuu ka sarreeyo ah, inuu he inuu ka sarreeyo waa firo waa firo allahuma fidrada in la fasaadiya mooye sheekhu marka wuxuu tilmaamayaa adiladii naqliga ahayd wuu inoo keeni doonaa waxna wuu soo tilmaamay istawa cala carshi wuu soo sheegay qaar kalena wuu sheegi doonaa halkan marka wuxuu ka tilmaamaya aladila alcaqliya war caqligii aadamaha muslimkii caadiga ahaa ma aqbali karo meelaha xunxun in ilaahay lagu sheego waan soo sheegnayo waxaa la yidhaahdaa laazimu lmadhab baa la yidhaahdaa madhabkooda waxaa ka dhalanaya ayagu ilaahay meelaha xunxun buu ku jira inayna u badrheerin baa laga yaaba laakiin markay yidhaahdaan meel walbuu ku jira oo jooga ayaa waxaa ka laasimaya in ay yidhaahdaan meelaha qashinkaana wuu ku jiraa waa laazimu lmadhab baa la marka waa lagu ilzaaminaya qaabkaa imaamku hadda uu maray sida uu tilmaamaya shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah waa manhajka caqligae saliimka ee ah oo qur laftiisu isticmaalay horaan usoo sheegnayo allah tabaaraka wa tacaala qur kariimka wuxuu ku isticmaalay oo sifaadkiisa iyo xuquuqdiisa ku sugay waxa la yidhaahdo qiyaasu lwlaa qiyaasku waa galaa ilaahay sifaadkiisa waa galaa laakiin qiyaaska midka qiyaasul awlaha la yidhaah ayaa gala oo noocee ah sifo kasta oo sifo ammaan ah ama sifatu kamaal ah oo addoommada loo sugo ilaahay baa kaga awlaysan ya allah baa kaga awlaysan isaga ka mudan sifo kasta oo sifatu naqsi ah ama ceeb ah ama sifatu dammi ah oo addoommada laga nasaho oysan ogolaynna allah ka mudan in laga nasaho soo qaacidada qaabka noocaasoo kale ah qur-aankaa isticmaalay qur-aankaa sidaa uu isticmaalayoo meelo qur-aanka ka miday ku timid waxaa ka mida ah allah tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi daraba lakum maala min anfusikum hal lakum mima malakat ya hal lakum mima malakat aymaanukum min shuraka'a fima razaqnaakum faantum fiihi sawa takhaafuunahum ka khiifatikum anfusakum miiaal baa laydiin samaynayaa naftiinaana laydinka samaynaya addoommada idinku aad leedihiin hal lakum mima malakat aymaanukum min shurakaa addoommada gacantiinna ku jireed leedihiin wax ma idinla wadaagaano hantidiinniiyo xoolihiinniiyo caruurtiinna ma idinla leeyihin oo si siman ma u wada leedihin jawaabtu maxay tahay maya soo dhihi maayaan war addoonkaaga xoolahaaga ma kula leeyahy oo saad udugu maamulan kartood ugu tasarufi karto ma ugu tasarufi karaa si siman adiga isaga maya soo dhihi maaya ayib caruurtaadana maya xaasaskaagana maya waaba addoonkaygii anaa iska leh soo saa dhihi maayo ayib hadday markaa sugaan waxaa la leeyahay idinku haddaad diiddeen addoommadiinnu inay wax idinla yeeshaan soo alle idinkagama habboona inaysan addoommadiisu wax la yeelanin soo maaragti maxaa la yidhahdaa marka maxaa la yidhahdaa qiyaasulwlaa la yidhahda idinkii haddaydaan ogolayn in wax laylina wadaago addoommadiinnu wax idinla wadaagaan haddaad naftiinna u diideenood iska fogayseen allah idinkaga habboon inaad ka fogaysaan ood ka nasahdaan inuu addoommadiisu ay wax la wadaagaan oo kownkiisa iyo xuquuqdiisa inay la wadaagaan allah ka mudan inaad ka fogaysaan ka nasahdaan marka waxaa la yidhahda waa qiyaasul qiyaasuulawla wa meel kale alla tabaaraka wa tacaala markay ilmaha u sugeenna waa ka yidhi waidaa bushira axaduhum bima daraba lilraxmaani maala dalla wajhu muswadan wahuwa kadiim gabdhay ilaahay u sugeen alla wuxuu leeyahay gabdhaha ay ilaahay u sugeen haddii mid iyaga ka mida gabadh loogu bishaareeyo wejigaa madoobaanaya ya laga wadaa markaasuu wuxuu leeyahay war waxaan seed iska dhahdaa ya ma iyadoo nool baad yaad iska asturtaayoo aad aastaa mise seed yeeshaa maxaa laga wadaa marka waxaa laga wadaa war wax idinkiiba aad diidan tihiinoo wejigiinnu ka madoobaanayo ya seed ilaahay ugu sugteen haddaabaad adigu isu diintadood ceeb u aragto soo alle inaad ka nasahdood ka fogayso kaama habboonayn ya saas way macnaha marka wixii ceebee adiga makhluuqii aadan u ogolayn ama aad ka santaagayso ama aadan naftaada u ogolayn ama makhluuquba diidayo ceeb ku ah ya oo laga nasahayo allah ka mudan tabaaraka wa in laga nasaho marka ilmihii iyo caruurtii u sugeenna miiaal baa loo keenay yani shirkigii ay u sugeen alla tabaaraka wa iyo ishraagiina miiaal baa loo keenay labada miiaalba waxay tilmaamayaan waxa la yidhaahdo qiyaasul qiyaas lwlaa halkaa marka waxa weeye war idinka naftiinnu uma okolidin meelaha qashinka inaad ku jirtaan soo ma inaad adiga naftaada qashin iyo wasakh dhex fadhiisato ood musqul ku dhex jirto oo doofaar calooshiisa aad gasho naftaada ma u quudhaa seed ilaahay ugu quudhan way marka ya caqliga laydinka qaadi seed ilaahay idin abuurtayee kamaalka iyo ammaanta iyo dhammaystirnaanta mudnaa qashinka aad ugu tilmaanteen wa sidaas weeye marka marka waxa weeyaan macnaha weeye sifo kasta oo sarraysa ilaahay baa addoommada ka mudan sifo kasto hoosaysana allaa ka mudan addoommada in laga nasaho oo laga fogayo macnaha liladiina laa yu'minuuna biاlaakhirati maalu اsawi walilaahi almahalu اlأclaa sifo kastaoo wanaagsanoo jirta yacnii ta ugu sarraysa ilahay baa iskale qaabkaa way marka qaabka imaamku isticmaalayo waa waxa la yidhahda qiyaas ulawla waay ictibaar baa la yidhahda ama daliilu ictibaar baa la yidhahdaa way isticmaaleen a'immada salafku ridwanullahi calayhim waana manhaj saxoo qur-aanku isticmaalay saas way macanaa ayib wuxuu yidhi marka markuu daliilka caqliga inoo keenay oo fidradii inoo keenay buu wuxuu keenayaa mar labaad ku noqonayaa adiladii naqliga ahayd oo ku tusaysay ilaahay inuu carshigiisa ka sarreeyo iyaduu inoogu bilaabay mar rabana uu ku noqonaya oo de wuxuu inooga bilaabay istawa cala alcarshi soo kama bilaabin ayib haddana adiladii buu ku noqonayaa kutusaysa ilahay inuu sarreeyo waqad ahbaranaa wuxuu noo warramay buu waqad ahbaranaa alla wuxuu noo warramay annahu isagu fi samaa'i inuu kor jiro fa qaala markaasaa wuxuu yidhi aamintum ma waxaad aamin ka tihiin aadamihiiyow iyo jinkiiyow man allaha fi samaa'i xagga sare jira an yakhsifa inuu gooyo bikum idinka alarda dhulka inuu idinla gooyo marka fi samaai kor baa alla isku sheegay aamintum ma aamin baad ka tihiin man midka fi samaa'i xagga sare jira an yursila inuu diro calaykum korkiinna xaasiban ya dabayl oo quruuxood iyo dhagaxyaal ya ma aamin baad ka tihiin inuu idinku soo diro marka man fi samaa wa qaala alla wuxuu yidhi ilayhi alla xaggiisa ayaa yascadu waxaa u fuulaya alkelimu weedha alطayibu ee wanaagsan hadalka wanaagsani ee addoommadu ay dhahaan xagga alluu aadayaa u fuulaya maxaa laga cabbiray wixii xagga alla aadaya waxaa laga cabbiray yascad soo ma yacrij waa fuulitaan kor aadid waa soo ma wixii xaggiisa ka imaanayana waxaa lagu cabbiray yanzil wuu soo degayaa waa wixii xaggiisa ka imaanaya degitaanku macnaa waxa weeye kor buu ka imaanaya hoos buu soo aadayaa waa wixii ilaahay xaggiisa ka imaanaya wixii xaggiisa aadayana waxaa la yidhi wuu fuulayaa marka ilayhi xaggiisa ayaa yascadu waxaa u fuulaya alkelimu alayibu ee wanaagsan wa qaala alla wuxuu yidhi nebi ciise calayhi salaam markuu ka hadlayay innii anigu ciisow mutawafiika ah. mid ku oobsanayaanah yani waxa weye mid hurdo kuu ridayaanahay wa mid kor kuu qaadayaanahay ilaya aniga xaggaygan kor kuugu qaadaya u fiirso yascad iyo raaficuka waa isla meesha kor baan kuu qaadi oo dhankee ah ilaya xaggayga ah waa sarreeyaa marka ayb bal iskaba dhaafe isla ciisaa laga hadlaya nebi ciise calayhi salaam markay yidhaahdeen yahuuddu waan dilay ayaa taasuu ilaahay diidaya wuxuu bal iskaba dhaafe inay dileen rafacahu llaahu allaa kor yeelay xaggee ilayhi xaggiisu u kor yeelay isagoo sarreeya dhankiisaa sare ayuu ciisana u qaaday oo kor buu u qaaday wy maana ayb wa qaala alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala walahu alle keligii waxaa u sugnaaday man fi samaawaati samaawaadka waxa ku dhex nool waalardi iyo dhulka dhexdiisa waman malaa'igna isagau u sugnaadeen cindahu agtiisa ahaa waman malaaig mantaasi malaa'igtay u noqonaysa waman cidna isaga keligii bay u sugnaadeen cindahu agtiisa ahaaday oo malaa'igtii ah xaggee ayada laga deliishanaya waxaa laga deliishanayaa waman cindahu waa malaa'igta malaa'igtuna xaggay jirtaa malaakiinta malaa'igta masaakiinteedu waa kor waa samadiiyo kor waay soo maa ayib alla wuxuu ku tilmaamay inay agtiisa yihiin marka maadaama malaa'igtu kor ay jirto inta badan shaqo in loo soo diro shaqo ay hayaan mooye asalka masaakiinta meesha ay malaa'igtu jirto waa kor wa laakiin shaqo haddii loo soo diro shaqadii loo soo diray qabanaya kuwan bani aadamka la socda midka geerida maxaan dadka dilaya kuwa roobka hawsha haya yacni kuwa shaqo haya mooye asalahaan kor bay jiraan malaa'igtu saas daraaddeed buu alla wuxuu ku sheegay cindahu agtiis saas way saasaa loo daliishanaya wa qaala alla wuxuu yidhi yakhaafuuna waxay ka baqayaan rabbahum rabbigood bay ka baqayaan oo min fawqihim korkooda lama dhihin ku dhex jira hoostoodana lama dhihin meel walba joogana lama dhihin lakiin waxaa la yidhi min fawqihim ayb wa qaala alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala dilmacaariji allihii jaranjarooyinka u saaxiibka sa'la saa'ilun bicadaabin waaqicin lilkaafiriina laysa lahu daaficun min allaahi dilmacaarij ah, cadaabkaasi min allaahi xagga alluu ka ahaado allihii dilmacaariji sarranyaalka u saaxiibka ah sidaasuu ibnu ka soo guurinaya aimmada salafka dilmacaariji ay dilculuwi waddarajaat macaarijta aslaan waxaa la yidhaahdaa waa almasaacid waddaraj baa la yidhahda waa jaranjarrada marka ilaahay muxuu dilmacaarij isugu tilmaamay lianna ciddii kor isaga xaggiisa aadaysa jaranjarooyin bay fuulayaanoo xaggiisa ku aadayaan malaa'igtu markay xaggiisa usii socoto camal kastoo xaggiisa usii socda waxaa jira jid uu maro iyo qaab uu ilaahay xaggiisa u fuulo kaasaa waxaa lagu tilmaamayaa jaranjaro oo innaga markaynu kor u socono soo jaranjaro ma fuulno marka dilmacaarij saasaa laga waraa ciddii u socotaay waa inay jaranjaro iyo kor aaddo dilmacaalij culwiga iyo sarrayntaas u saaxiibiya sidaas w ayb wa qaala alla wuxuu yidhi wahuwa alle alqaahiru waa midka addoommadiisa qasba oo wuxuu rabo tabaaraka wa tacaala aan laga hor imaan karin fawqa cibaadihi addoommadiisa korkooda waay ah, wahuwa alqaahiru waay fawqa cibaadihi waa khabarun bacda khabar waay ah, fawqa cibaadihi addoommadiisa korkoodu ahaa ayb intaasoo nusuus ah ayaa waxay tilmaamaysaa ilaahay inuu addoommadiisa ka sarreeyo sooma oo uu kor jiro hal nas ah oo ku cad ilaahay meel walbuu joogaa keena way marka iska baddaaya wuu hooseeyaa inaad heshaan ayib wa qaala alla wuxuu yidhi wahuwa alle alcaliyu waa midka sarreeya alcadiimu oo weyn alcaliyu waa midka sarreeya waxaa soo gelaya culuwu اdaat wa culuwu اlqadri wa culuwu lqahri saddex baa soo gelaya culuwu daat daatadiisu way sarraysaayo carshigu ka sarreeya culuwu eh, alqadri weeyo ilaahay sharafkiisu waa sarreeyaa culuwu lqahri weeyo awooddiisa iyo addoommadiisa inuu ka adag yahay oo uu muquuninayo markuu rabana iyadana waa ku sifaysanyo sarrayntaana waa leeyahay saddexduba alcaliyu bay soo wada gelayaan ayib fahaada kani wuxuu yidhi marka khabarun khabarullah fahaada kani intaa aan soo sheegnayba khabarullaahi waa ilaahay khabarkiisii waa waa warkii ilaahayna siiyey isagu iska warramay ahbaranaa wuxuu noo sheegay annahu isagu fi samaa'i inuu kor jiro noo sheegay ayb isagaan isaga kaana yaqaana cibaaradu ilaahay tabaaraka wa tacala wax ku cabiro awoodu muusan waaye kama caajizin asagii iska kaana yaqaanay baa noogu sheegay qur-aanka inuu sarreeyo addoommadiisa ka sarreeyo wa wajadnaa waxaan hellay marka soomayna dhihin hoosna ilaahay waa jiri karaa wa wajadnaa waxaan hellay buu sheekhu yidhi kulla shayin shay kasta oo asfalo hooseeya madmuuman inuu yahay mid la caayay minhu iyo halka idin geline minhu ayib nusakhda qaarkood minhuda ma ku jirto way xadfanta ayb waxay noqonaysaa wawajadnaa waan hellay kulla shayin shay kastooo asfalo ka hooseeyo minhu xaggiisa madmuuman isagoo caayan baan hellay waxaa ka fiican in la xadfo la yidhaahdo wawajadnaa waan hellay kulla shayin shay kastoo asfalo hooseeya madmuuman inuu yahay baan helay oo cay lagu tilmaamay wixii hooseeyaba waa caayanya soo ma sarrayntaa ammaan xaggeed ka hesheen waay yaquulu wuxuu leeyahy allahu alla jalla hanaa'uhu ammaantiisu weynaatahay alla wuxuu yidhi ina almunaafiqiina munaafiqiintu fi darki daragii bay ku sugan yihiin alsfali ee ugu hooseeya oo min annaari naarta daragga waxaa la yidhahdaa waa darajada darajo waxaa la yidhahdaa markii kor ay jirto hoos markay jirtana dabaqyada hoos hoos loo aado baa darakaad la yidhahda hoos aad u degto markaad kor aadana waxaa la yidhahdaa daraja darajaad waa marka kor aad aado darakaadna waa hoos u degto marka waa dabaqa ugu hooseeya ayb maxuu alla ku tilmaamay marka naartii darakaadkeeda midka ugu hooseeya ugu liita marka waxba wuxuu ka hooseeyo waa ka liitaa w manaa wa qaala alla wuxuu yidhi sidoo kale waqaala aladiina kafaruu rabbana arina aladayni adallana min aljinni walinsi najcalhumaa taxta aqdaamina liyakuuna min alsfaliin wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay rabbanaa rabbiganow natus alladayni labadii adallaana na lumiyey min aljinni jinniga walinsi insiga waa insiga iyo jinniga labadaas na lumiye allow na tus oo haddii laydin tusa maxaad ku samaynaysaan najcalhumaa waannu gommadahannaga hoostoodaannu gelinayna liyakuunaa si ay u ahaadaan labadaasi min alasfaliina kuwa ugu hooseeya kuwa ka mid ah. si ay hoostannada u galaan oy nooga hoos maraan yaanu saa yeelaynaa wa sooma jeed marka waxa weeyaan waxay isaga hoos marinayaan bimacnaa waxay rabaan inay iyaga ka sii liitaan sooma inay iyaga ka sii liitaan marka hoos liidnaan baa lagu tilmaamay ayb marka alle tabaaraka wa tacaala inaad liidnaan ku sheegtaan oo tidhaahdaan toddobada dhul hoostoodana wuu joogaa addoommadiisana wuu ka hooseeyaa oo qaar addoommada ka mida ah ka koreeya ya war waa meel kaga dhacwe weyn waa meel kaga dhacweyn ilaahay aad meel kaga dhacdeen waa cay waxaa la sheegaa markaan sujuudsannahay sooma dhahno subxaana rabbiya alaclaa qolo qolyahan jahmiyada qaar ka mida ah. yaa rabbi alaclaadaasaa u dhadhami weyday markaasaa wuxuu yidhi subxaana rabbiy alsfal subxaana rabbi alsfal ah, ah, marka waxa weye iyaga asfal iyo aclaa soo meel walbuu joogaa mayna dheh aclaadaasay marka ka dagaalsan yihin markaasuu wuxuu leeyay asfal waan soo marnay in muxuu ahaayey yani eh, meel kalean kusoo marnay macnaha isaga isagoo muxuu ahay ninkii la dhihi jiray jahmi leh muxuu ahay haddii aan heli karon awood u leeyahay aayadaha qur-aanka qaar ka midaan ka xoqi lahaa misxafka sominha soo mare waan ka xoqi lahaa sababtu waxa weeye caqiidadiisii faasidka ahaabaa aqbali lahaa qalbigiisii oo wasakhoobay ayaa aayadahan macnaha uu yani waxa weeyaan uu ka fahmayo manihii u taxriifinayo macnihii saxda ah iyo caqiidadii saxdaah buu qalbigiisu qaadan lahay markaasuu le waan tirtiri laha saas man ayb waqulnaa lahum waxaanu ku nidhi buu imaamku yidhi waa mar kale si kaluu dhinac kaluu haddana kaga imaanaya waqulnaa waxaanu nidhi lahum iyaga waxaan ku nidhi alaysa miyuusan ahayn taclamuuna midaad og tihiin anna ibliisa makaanuhu meeshiisu meesha uu ibliis joogaay makaanun inay makaan tahay war ibliis meeshuu joogo inay makaan tahay ma ogtihiin horta wa makaanu shayaaiini shayaaiinta meeshooduna makaanu makaanun inay makaan tahay soo ma ogidin ya shayaaiinta iyo ibliis meeshay joogaan waa boos waa makaan taa ma ogtihiin hawa ma diidi karaan soo ma leanna waxa weeye waa badiih shayaaiintu meel bay joogaan oo dhulka meel bay ka joogaan oo hawada meel bay ka joogaan soo ma ayb falam yakun illaahu alla muusan ahaanin marka liyajtamica mid kulmaya huwa isaga iyo wa ibliisu ibliis fii makaanin waaxidin hal meel kuwa kulmaya mayna ahaanin daliilkaa miyaad fahanteen soo mayna dhin ilaahay meel kastuu joogaa amaakinta qaarkoodna soo shayaadiinta iyo ibliis ma joogaan haddaad tidhaahdaan meel kastuu joogaa waxaa ka laasimaya in alle iyo ibliis iyo shayaadiintu meel ku kulmaan war ilaaha iyo ibliis seed meel isugu geyseen soo wax la yaable maaha alliya shayaadiintase seed meel ugu kulmiseen iyadana waa xujo ya khatar awaa waa laasim hadday iltizaamaan oo yidhaahdaan waan qabnaa gaalnimo yani waxa weeyaan bannaanka taallowa wax ruuxa muslimkaee qalbigiisa iimaan yar uu ku jira uu aqbali kara maaha ilaahay iyo shaydaan iyo ibliis baa meel isugu yimid shayaadiintii buu meel la joogaa oo meel la galay war warkaasi war uu qalbi saliima ah aqbali kara maaha sidaas wey marka sidaas wey sababtu waxa weeye iska dhaaf allah tabaaraka wa tacaala inuu shaydaan la kulmee xataa malaa'igta rabbi tabaaraka wa tacaala wayna shayaanka kulmaynin soo ma shayaaiintu malaa'igta way ka cararaan hadalkooda inay dhegaystaan iyo waxyiga bay ka cararaan hadalka rabbi tabaaraka wa tacaala ayay shayaaiintu inay dhegaystaan bayna u fududaynoo cararayaan soo ma fii suurati shucaraa aakhirkeedu muxuu ah lamacuuluun inahum an samci innahum can isamci lamaczuuluun maqal inay maqlaan waxyigoy dhegaystaan kuwo laga fogeeyey waay shaytaanku qur-aanka waa ka cararaya sooma hadduu qur-aankiiba ka cararayo oo hadalka ilaahay uusan maqli karayn oo malaa'igtii uu ka cararayo oo aynan meel ku kulmi karayn see buu ilaahay meel ugula kulmi karaa ma suurtagalba ma suurtagal sidaas weyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ka nasahan yahay waana ka fog yahay waxa noocaasoo kalea shaytaan matruuda oo uu eriyey inay meel ku kulmaan arrinkaana wuxuu ka dhalanayaa bilidiraar caqiidadaa dhahaysa ilaahay meel walbuu joogaa ayaa waxaasoo fasaadah iyo lawaasimta baatilkii ay ka dhalanaysaa horey baan usoo tilmaannay marka yaani waxa weeye shay laasima madhabka uu ka dhasho iyo qowlka uu baatil ka dhashaay oo uu ka laasimaayey isaguna waa baail saas way maanaa waana qaabka a'immadu ay u muujiyaan afkaarta khaldan iyo madaahibta khaldan lawaasimtooday muujiyaan waxaasaa ka dhalan kara waxaasaa ka dhalan kara waxaasaa ka dhalan kara oo wada khalad ah wixii wax khaldan ka dhalan karana isaguna waa khalad soo madhabka saxda iyo caqiidada saxdaa ah, laazim baaila ma laha lawaasim hadday leedahayna laazimkeeduna waa sax laaimu axiix waa axiix laaimu lxaq waa xaq laaimu lbaailna waa baail soo maa sidaas weeyaan ayb wuxuu yidhi waqulna lahum waxaanu ku nidhi alaysa miyuusan ahayn taclamuuna kuwa aad ogtihiin anna ibliisa ibliis makaanuhu meeshiisu makaanun inay tahay wa makaanu shayaaiini shayaaiintu booskay joogaanna makaanuhum inay booskoodu wa makaanu shayaaiini makaanuhum makaankoodu makaanun inuu yahay soo maogidin waa saas man ayib makaan waa mubtade makaanuhumna waa mid labaad makaanunna khabar uga dhig mubtadaha labaad kadibna iyaga isaga khabar jumlada falam yakun illaahu alla muusan ahanin markaa liyajtamaca mid kulmayo huwa isagu iyo wa ibliisu ibliis fii makaanin waaxidin hal meel kuwa ku kulmaya maysan ahaanin ilaahay tabaaraka wa tacala waa ka nasahan in shayaadiinta iyo ibliis uu meel kula kulmaayo ilaahay waa ka nasahanya tabaaraka wa tacaala haddaad tidhahdaan ilaahay meel walbuu joogaana taasaa ka dhalanaysa wa innamaa macnaa qowlihi hadduu marka wuxuu u imaanayaa aayaddii ay deliishadeen ee aan nidhi saddex tafsiiroo saxa ku jira ayuu imaamku marka ku laabanaya aayaddii ay u deliishadeen ilaahay meel kastuu joogaa ayuu ku laabanaya wuxuu yidhi wainnamaa macnaa qowlillaahi ilaahay odhaahdiisa casa wajalla uu yidhi wahuwa allahu fi samaawaati wa fi lardi macnaheedu waxa weeye inamaa macnaa qowlihi qowlillaah ilahay odhahdiisa macnihiisu waxa weye uu yidhi wahuwa allahu fi samaawaati wa fi lardi macnuhu waxa weeyaan yaquulu wuxuu alle huwa isagu ilaahu man fi samaawaati wa ilaahu man fi lard soo ma jeed ka wadaa huwa isagu ilaahu man khalqi ilaahooda wey oo fi samaawaati samooyinka ku sugan wa ilaahu man khalqi ilaahooda weye oo fil ardi dhulka ku sugan makhluuqa cirka jira iyo makhluuqa dhulka joogaba isagaa ilaah u ah isagay caabudaan wa huwa isaguna cala alcarshi carshiguu ka sarreeya makhluuqaadkan ilaah buu u yaho way caabudaanoo wuu maamulaa laakiin isaga laf ahaantiisu iyo daatadiisu wa huwa cala alcarshi isagu carshiguu ka sarreeya waqad axaata wuu koobay cilmuhu cilmigiisa halkaa wuxuu marka doonayaa inuu yidhaahdo aayado waxaa jira ay u deliishadeen aayado kaloo waxaa jira ay u deliishadeen ilaahay meel walbuu jooga caqiidada faasidka waana aayadaha aan qaar ka mida u tagi doonno abwaab gooniyu u samayn doonaa macnaha saxday leeyihiin iyagu meeshay u leexiyeen waxaa ka mid a ku tusaya ilaahay cilmigiisu inuu meel walba joogo ilaahay ogaanshihiisa iyo ka warhayntiisa uu makhluuqa ka warhayo meel la kama madhna soo ma cilmigiisu meel walbuu joogaa cilmigaas alle ee meel walba jooga daatadiisii ma soma soo ma waa sifadiisoo cilmi ah ayib taasuu ka hadlaya waqad axaata alla wuu koobay waqad axaata wuu koobay cilmuhu cilmigii alle iyo ogaanshihiisa uu khalqiga og yahay wuxuu koobay bimaa duuna alcarshi wixii carshiga ka sokeeya oo dhan walaa yakhluu kama madhna min cilmi illaahi ilaahay cilmigiisa kama madhna makaanun meeli kama madhna walaa yakuunu ma ahaado cilmullaahi ilaahay cilmigiisu fii makaanin meel ma ahaado duuna makaanin meel kale aan ahayn intuu meel ka maqan yahay cilmiga alle meel khaas kuma ah, ah meella waa ka maqan yaha meella waa joogaa maya meel kastuu ilaahay cilmigiisu joogaa tabaaraka wa tacaala fadalika kaasi qowluhu ilaahay odhahdiisa way daliilku waa ka litaclamuu inaad ogaataan darteed ana allaha alle calaa kulli shayin shay kasta korkiisa qadiirun u yahay qudradiisu waa caam waa meel walba id yani cid walba wax kasta waa awoodaan iyo inaad ogaataan wa ana allaha alle qad axaata inuu koobay bikulli shayin shay kasta inuu ku koobay cilman ogaansho marka waxa meel walba koobaye meel walba jiraay waa ilaahay cilmigiisa wa qad axaata bikulli shayin cilmaa marka cilmigiisa buu addoommadiisa kula joogaa cilmigiisa iyo addoommadiisa kula socda waxba kama qarsoona taa waay wax meel walba ka jira wa min alictibaari markaan fiirino dhanka qiyaaska alictibaar wuxuu ka wadaa alfardu wataqdiir ah, taasaa la yidhahda macnaha xagga qiyaaska taasoo adiladii ma ah oo oo manquulka ahayd oo ku tusaysa ilaahay cilmigiisu meel walba joogo haddana markii la yidhahdo ilaahay cilmigiisu meel kastuu joogaa kama dhalanayso inuu khalqiga ku dhex jiro leanna mar kale waxaa imaanaysa ooy dhahayaan haddaad tidhaahdaan idinka laftiinnu ilaahay cilmigiisu meel kastuu joogaa soo maydaan dhihin sifadiisii meel kasta joogto sifadiisii baad meel xun ku sheegteen idinkuna ya wixii iyaga aan ku ilsaaminay bay doonayaan haddana annaga inay nugu ilsaami markaan dhahno cilmigiisu meel kastuu joogaa tii buu doonaya marka imaamku inuu wax ka caddeeyo wuxuu yidhi wa min alictibaari dhanka qiyaaska marka la fiiriyo fii dalika arrinkaa dhexdiisa fardigiiyo taqdiirka la fiiriyo low na rajulan iirada iirada marka la fiiriyo ictibaartu waa fiirada iyo qiyaaska low ana rajulan nin kaana hadduu ahaado yadayhi labadiisa dhacmood dhexdooda yahay qadaxun weel oo min qawaariira dhalaah quruurad iyo dhalaah saafin weelkaasoo saafi ah weel dhala ah oo saafi ah hadday labadiisa gacmood uu ku jiro weelkaa uu hayo wa fiihi weelka dhexdiisana sharaabun uu yahay cabitaan saafin oo isaguna saafi ah kaana wuxuu ahaanayaa marka basar bnu aadam ibni aadam araggiisiiyo indhihiisu wuxuu ahaanayaa qad axaata mid koobay bilqadaxi weelka wuu koobay min hayri an yakuuna isagoo uusan ahaanin ibnu aadama ibnu aadamku isagoon ahaanin filqadaxi weelka gudihiisa isagoon ku jirin muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa haddaad hayso dhalo weel dhalo ah weel dhalo saafi'a ah waay sharaab saafi'a ah ku jira markaad kor ka fiiriso dhalada iyo waxa ku jiraba soo kuuma muuqdaan waxbaa kaa qarsoon ayib dhalada miyaad ku dhex jirtaa ya soo bannaanka kama joogti adoo bannaanka ka jooga baa dhalada iyo waxa gudaheeda ku jiraayo waxba ayna kaa qarsoonayn taa macnaheedu maxay tahay waa miiaal uu ku soo dhowaynayo ilaahay isagoon addoommadiisa ku dhex jirin ayaa addoommada iyo xaqiiqadooda wax ka qarsoon ma jiro soo ma yani miaal taqriibiya waa ilaahay khalqigiisa layskuma shabaho wuxuu daba dhigi doonaa fallaahu walahu lmahalu lclaa soo ma jeedin mar walba uu miaal taqriibiya samaynayo oo uu fahamka u soo dhowaynayo wuxuu daba dhigayaa walahu lmahalu lclaa yacni ilaahay khalqigiisa layskuma shabaho marna laakiin waa miaal haddayba ka suroobi karto makhluuqii shay iyagoon ku dhex jirin inay koobaan cilmi ahaan ku koobaan alle maxaad moodaa way marka soo ma sidaas weeyaan low anna rajula nin kaana hadduu ahaan lahaa fii yadayhi labadiisa gacmood dhexdooda qadaxun weel hadduu ahaan lahaa weelkaasoo min qawaariira dhalooyin xaggooda ka ahaa saafin dhalooyinkaasoo saafi ah wa fiihi dhexdiisana sharaabun uu yahay weelka dhexdiisa saafin sharaabkaasoo saafi ah kaana wuxuu ahaan lahaa markaa basar bnu aadam ibni aadam araggiisu qad axaata mid koobay buu ahaan lahaa bilqadaxi weelka min hayri an yakuuna isagoo uusan ahanin ibnu aadama filqadaxi weelka gudihiisa isagoon ku jirin ayuu weelka waxa ku jira koobaya oo indhihiisi araggiisa ku koobay weelkana kuma dhex jiro fallaahu alle marka walahu isaga keligii buu u sugnaaday almahalu mahalka alaclaa ugu sarreeye sifada ugu sarraysa isagaa iska lehe qad axaata wuu koobay bi bijamiici khalqii khalqigiisoo dhan buu koobay ayb min hayri an yakuuna isagoon ahaanin fii shayin shay dhexdii oo min khalqii khalqigiisa ka mida isagoon khalqigiisa wax ka mida ku dhex jirin ayuu haddana khalqigiisa koobay soo laba macnoba waa laga wadaayo ilaahay khalqiga wuu koobay axaata ixaatadaasi cilmigana way ku dhacdaa ilaahay daatadiisana way ku dhacdaa oo daatada ilahay see bay khalqiga u koobtay khalqiga waxay u koobtay carshiga rabbi tabaaraka wa tacaala khalqigoo dhan buu koobay sooma khalqigo dhan buu koobay khalqiga hadduu koobayna ilaahay tabaaraka wa tacala isaguna carshigu ka sarreeya xadiis weji tirmidiga ku yimid baa jira oo macno xeel dheer tilmaamayo oo uu leeyahay nabigu sal alla alay wasalam haddii la soo dayn laha xadhig hadduu soo hooban lahaa oo dhulka lagu sii dayn lahaa oo uu dhulka ku hooban lahaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ayuu xadhiggaasi ku hooban lahaa culimada qaarkood waxay yidhaahdeen sida tirmidi tilmaamayo cilmiga ilaahay baa laga wadaa laakiin shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ayaa masalada aad u taxqiijiyay oo wuxuu leeyahay dhulku dhulka waa waa siday tilmaamaan culimada muslimiinta ugu horreeya muxuua ah, falakiyiintan reer galbeedka dhulku wuxuu yidhi waa sida banooni oo kale u samaysan yahay banooni hawada yaalloo kale waa hawada markuu yaallo dhinacyada oo dhan samadii baa ka jirta dhinacyada oo dhan samadaa ka jirta samadu marka waxay ku wareegsan tahay dhulkay ku wareegsantahay xadhigga markaad sii daysa markood laalaadiso intuu hoos u sii socdo waa intuusan gaadhin dhulka markaskiisa meesha dhulka macnaha wax weeyaan u ah santarka u ah intuu gaadhayo xadhiggu waa sii hoobanaya markuu halkaa gaadho oo santarka dhulka uu ka tago kor buu aadayaa marka li-anna xaggaa maxaa ka jira yaa cirkii baa ka jira yacni waxay ka dhigan tahay banoodhigu markuu sidan u yaallo haddii aad dhagax aad soo dayso xadhig soo dayso xadhiggu suu socdo xaggan samadii baa ka jirta dhulka xaggana samadii baa ka jirta xaggaana samadii baa ka jirta dhinac walba samadaa ka jirta soo ma isaguna dhexduu yaalla marka la soo daayo xadhiggu suu socdo wuxuu hoos u soconayaa ilaa uu ka gaadhaya barhtamaha markuu bartamaha gaadhoo dhaafo xaggee buu aadayaa waa dusayaa soo maa xaggaan ayaa ka jira samadii buu ka jira samaduu u socdaa markaa soo ma samada hadduu socdo ma kor buu u socdaa mise hoos ya kor buu u socdaa soo ma marka hoos wuxuu u soconayaa intuu santarka dhulka ka gaadhayo kadibna kor buu aadayaa markuu dhulka intiisa kale ka dusana samadii buu haddana sii aadaya hadduu sidaa lagu wadana samaduu ka sii dusaya waa soo ma aragti marka waxa weeyaan waa arin laga yaabo inay fahamka ku adkaato laakiin markaad si fiican u tadqiistisaa samadu waxay ku wareegsan tahay dhulka sooma ma oy dhinac walba ka jirtaa maadaama ay ku wareegsan tahay shay kastoo dhulka ka tagaayo dhinacuu dooni ha ka tago samaduu aadaya innaga hadda maalan dhulka dhankan ka joogno mooyaane dhanka inagaga aadan makhluuq baa ku nool soo ma bini aadan baa ku nool taloyaa inagu aadan ma aqaan xaggaas inagu aadan makhluuq bini aadana ku nool halkaas makhluuqa joogaaya ma samaa ka korraysa ma dhul baa ka korreeya ya waxaa ka koreeya bindhulba waxaa ka korreeya cir baa ka korreeya oo qoraxdii baa ka korraysa oo dayxii baa ka korreeya soo ma dhan baan joognaa dhinaca kale kuwa joogana inagoo kale wa ayaga markii laga soo tago dhulka lasoo dhex galo meel santar uu imaanaya markuu santarkaa soo dhaafana dhankii kaluu aadayo samadiibuu usii socdaa marka santarkaas dhulka wixii dhinac walba ka aadaayay samuu aadaya macnaheedu waxa weeyaan samadu dhulkay ku wareegsan tahay carshiguna samadu kusii samaawaadku kusii wareegsan yahay ilahayna carshigu ka sarreeya macnaha ma la lafa marka daatadiisu waa muxiita khalqiguu koobay soo maa cilmigiisuna khalqiguu koobay labada macnoba sax waa ma la fahmo hada billahi towfiiq wsal allah wslam wbaarak cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi